ka bilownay tadamanathumaa labada macnaba waxaa keensatay alcibaaraةu cibaaradii almadkuuratu lasoo sheegay cibaaradii aan soo niri xarفu yaqtadii imtinaaca maa yaliihi wastilzaamahu litaaliihi cibaaradii aan soo niri cibaaradaas labada macnaba waa keenayde ibnu hishaam markii lowda uu ka soo hadlayey wuxuu yidhi xarfun yaqtadii imtinaaca maa yaliihi wastilzaamahu litaaliihi u yidhi waa xaraf keenaya shardigiisu inuu reebtoonaado shardiguna midka ku xigoo jawaabka ayuu laasimsanaa saasuu soo yidhi wuxuu kaloo noo soo sheegay qolooyinka wax icraaba hadalka yidhaahdaan low xarfumtinaacin limtinaacin hadalkaas inuusan sax ahayn ma haddana ayadiibu mar kale ku dareensiina wuxuu ku leeyahay cibaaradii anugu aan cabbi horta low laba macnay keento haddeen misaalka aayaddan laba amaruuna ka cabiray laba amar ayay keentay labada amar waa laba macno macnihii koowaad oo ay keentay wuxuu ahaa mashiicadii alle oo uu alle dooni lahaa inuu midkan munsariqa kor u qaado waa anfowde waxaa ka laasimay koruqaadidii addoonkan kor loo qidi lahaa inay anfowdo sababtoo karuqaadiddu sabab kale ma lahayn mashiicadii lahayd ayadiina waa la waayey lowdu waa keentay macnahaas macnahaasay keentay oo ah walow shinaa haddaan dooni lahayn ma aanan doonino mashiico waa la waaye haddaan dooni lahayn rafcahu la rafacnaahu koraan u qaadi lahayn bihaa aayadahan kor ugu qaadi lahayn laakiin kor uguma aanaan qaadin sababto ah maba aanan doonin macnaha koowaad kaasuu ahaa markay mashiicadii anfowday rafcigiina waa anfowday macnaha labaad wuxuu yahay haddii mashiico la heli lahaa rafciga waa la heli lahaa ah, mashiicada oo ah shardiga haddii la heli lahaa wuxuu laasimse lahaa jawaabkana in la helo ilaa sabab kale ma leh labada amar kuu sheega intaas ah, hadda aayadda waxayna tustay ko mashiicadii waa anfowday rafcigiina waa anfoomay waxay na tustay haddii mashiico la heli lahaa rafciga waa la heli lahaa waa labadaas marka labadaas macno wuxuu leeyahay aniga tacbiirkaygu waa keenahay tacbiirka aan cabiray oon idhi xarfun yaktadii imtinaaca maa yeliihi wastilzaamahu litaaliihi ilaa aniga fiiri shardigu inuu anfoomayo waa sheegay xarfun yaktadii imtinaaca maa yeliihi waa aan sheegay waxaan kaloo sheegay shardigu inuu laasimsana jawaabka haddii oo sabab kale uusan lahayn oo haddii shardiga la waayo jawaabka la weyna haddii shardiga la helana jawaabka la hela aniga saasay keentay cibaaradeydu labadii macno waa keenta haddii shardiga la waayo jawaabka la weyna waa markuusan jawaabku sabab kale lahayn haddii la hela shardigana jawaabka la hela laakiin haddii la yidhaha xarfu imtinaacin limtinaacin keliya wuxuu tusaa shardigu waa reebtoonaaday jawaabkuna waa reebtoonaaday jawaabku waa reebtoonaaday lima limtinaaci shardi intaasoo tusa ee haddii la helo inuu keenayo tusaayaba maxay imtinaac kaliyihi way cabireen ayagu xarfu imtinaacin limtinaacin xarfu imtinaacin liljawaabi limtinaaci shardi fiiri marka cibaaradoodu labada macno tusi may laakiin aniga cibaaradoodu labadiiyay tuseen waa la fahmaan isle intaas wuxuu yidhi almru thaani amarka labaad oo lowda aayadda ku jirta ay tusayday ana labaad oo lowda aayadda ku jirta tusayday almru arinka aani labeeya mimaa kii xaalu ka mid yahay dalad ay tusay caleyh korkiisa low fi lmihaali mihaalka dhexdiisana ay ku tustay mihaalka almadkuuri lasoo sheegay ana hubuuta almashiica mashiicadu hadday sugnaaneed ma sugnaanin laakiin ana hubuuta almashiica mashiicada sugnaanshadeedu mustalzimun wuxuu keensanaa lihubuuti rafci koryeelidda sugnaanshadeeda daruuratan qasab ahaan waa laga maarmaan sababtoo a ah لأن اmaشhiiعaةa maشhiicadu sababu weeye wa rafcu koryeeliduna musababun waa kii maشhiicada laga sababeeyey oo maشhiicada sabab u ah wa haadani اlmacnayaani labada macno macnihii hore oo ah maشhiicadii waa reebtoonaaday markaasuu rafcigiina reebtoonaaday macnihii hore o ahayo shala qaadanay iyo macnahan haddeer oo ah hadday mashiiadu sugnaaleed rafcigana waa sugnaalaha waa macnaha galabta labadaas macno wa haadaani almacnayaani tadamanathumaa waxaa koobsatay alcibaaratu cibaaradii cibaaradii almadkuuratu la sheego shala qaadanay oo ahayd xarfun yaqtadii imtinaaca maa yaliihi waistilzaamhu taaliih cibaaradaas labada macnaba waa keenayd waa keenayd sharax sharax macnihii koobaad oo low Ah, intaas nooga dhimaneed waktigaa noo gaari waaye shala alamru arinka aani labeeya mimaa kii xaaluu ka mid yahay dallad ay tusay calayhi korkiisa low filmithaali ay ku tusay mihaalka almadkuuri la sheegay wahuwa mihaalku walow shina la rafacnahu bihaa weeye ana hubuutalmashii'a mashii'ada sugnaanshadeeda min allaahi alla xaggiisa xaalay ka ahaatay tacaala ilaa wuu sarreeyaahe musalzimu hubuudkaas wuxuu keensanaa lihubuuti radci koryeelidda sugnaanshadiisa daruuratan qasab ahaan u keensana لأn اmaشhiyaةa maشhiadu sababun waxay sabab u tahay lirafci koryeelidda warafcu koryeeliduna musababun waa mid la sababeeyo canhaa can ilmashiati laga sababeeye wa hubuutu sababi sababna sidiisaba sugnaashadiisa mustalzimun wuxuu keensadaa lihubuuti اmusababi kii laga sababeeyey inuu sugnaado sabab wuxuu sidiisaba keenaa musababka inuu sugnaado haddii sabab la helo musababki la hela وhaadaani اmacnayaani labadan macno labada macno almucabari laga cabiray canuma xaggooda bilamrayn amraani a lyidhi mogtahay وhaadaani labadan almacnayaan ee labada macnaa labada macno oo almucabaru laga cabiray canhumaa xaggooda bilamrayn oo amrayn aan nidhi qad tadamanathumaa ay shamalathumaa labada macno waxaa kulansatay alcibaarau tacbiirkii almadkuuratu lasoo sheegay wahiya cibaaradaas waxay ahayd qowl wahiya cibaaradaasu qowluhu waa qowlkiisii oo uu yidhi yaa ku qowla ibnu hishaam yaa haddana noo sheegaya khaalid ibn cabdillaah waa qowlkiisii ibnu hishaam uu ku qowlay xarfun waa xaraf xarafkoo yaqtadii keenaya imtinaaca maa shay reebtoonaashadiisa yelihii ku xiga waa shardiga iyo wasilzaamahu maa yeliga inuu laasimsado shardigu inuu laasimsado litaalihi kan ku sii xigo jawaabka ah duuna cibaarati اmucribiin mucribiinta cibaaradoodu ka sokay cibaaradoodu ma keenaydo ah, ma keenaydo wahiya cibaarada mucribiintu qowlun waa hadalkooda ay yidhaahdaan low xarfu mtinaacin limtinaaci xarfu mtinaacin liljawaabi limtinaaci shardi ay yidhaahdaan kaliya aya waxay sheegeen haddii shardigu reebtoonaado jawaabkuna inuu reebtoonaana intaas kaliyahay sheegeen intaas xataa laftirkeedu sax maahna mogti mar kasta oo shardigu reebtoonaado jawaabku ma reebtoonaana maya ma reebtoonaanayo ma reebtoonaanayo mar kasta oo shardigu reebtoonaado jawaabku ma reebtoonaanayo miaaladeedi shalan soo qaadanay soo ma waxaa kaleeto miaaladaas lamid ah xadiiskii صaxiixa ahaa oo nabiga salى الlahu عalayه wasalam uu yidhi low lam takun rabiibati gabadhii bintu abisalama oo ay dhashay zawjadiisa zawjadiisa umu salama gabadhii ay dhashay oo ina abisalama aheed ayaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inta zawjaadkiisa mid kamiduu tidhi waxba naloo sheegaya gabadha rabiibadiisa guursana zawjaadkiisa gabar ka mid ahaa tidhi nabiga sala allahu alay waslam walaashay guurso markaasaa nabigu yidhi walaashaasaan guursana gabadh iyo walaasheed maa guur luu jamciya markaasay tiri waxaa naloo sheega dee rabiibadaada laftirkeeda inaad guursayd marka waxaan isniri baabka nabigu dadka waa ka duwany ina abi salama inaad guursaydaabaa meelaha laga wadwadahayd saas darteeda waxaan isku nidhi nabiga baabkiisu waa baab gaara dadkan kalaa laga xarimay isagoo u banaanta markaasaa nabigu wuxuu yidhi low lam takun rabiibatii fii xijiri ina abi salama haddaysan ahayn rabiibadayda dhabtayda ama korkayga ku kortay maa xalat lii xalaal iima noqoteen xalaal ima noqoteen fiiriya hadda fiiri low lam takun rabiibati rabiibadayda haddaysan ahaalahayn hadda inay rabiiba tahay ma la suga mise waa la anfina waa la suga maxaa yaele lamaa ku jirtay wa nafyu nafyina ihbaat haddaysan rabiibadayda ahaa lahayn rabiibadayday ahaataye fii xijri oo dhabtayda ku kortay macnaha gurigayga ku kortay maa xalad lii xalaal imaahad maa xalad haddaan idhaahno xarfumtinaacin limtinaacin aan ku soconno oo mar kastoo shardigu waxa weeyaan uu sugnaado waa sugnaana markii shardiga la anfiyana waa laanfin haddaan ku soconno maa xaladna mufbada isku bedeliya soo maha maxay noqonaysa marka waxay noqon laheed low lam takun rabiibati haddaysan ahaa lahayn waa tahay maa xalat lii xalaal iima noqoteen lakiin hadda xalaala ii tahay de waana fasid macnahaas lamaa xalat miya idin qoraa aniga qalinkaygan ku qorto maa xalat aan meeshan kusoo qorto meel kalean ka akraa meeshu in kugu dhigaayo maahan markaasuu nabigu sheegay meesha sababta kaleo xaaraamta uga tahay wuxuu yidhi inahaa ibnatu akii min aradaaca walaalkay naas aan wada nuugnay ayaa dhalay oo abi abisalama naasaan wada nuugnay ardacatnii wa salama huwayba uu yidhi nabigu sala allahu alay slam aniga iyo abaa abaasalama waxaa na nuujiday huwayba na nuujiday saasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam marka fiiriya hadeer shardigii waa sugan yihi oo rabiibanimadu waa suganta laakiin xalaalnimadu ma sugna sababtoo ah maxalad miya ah? ah, marka fiiri ah, maaxalada meesha aniga iigu qoran saasaan soo qortay meesha qalina iigu qoran yahi marka fiiriya haddeer waa sugan tahay shardigu waa sugan yihi oo ah low lam takun rabiibati rabiibanimadu waa suganta haddana jawaabku ma sugna jawaabku ma sugna sababtoo ah taxriimka sababka keenaya rabiibanimada kaliya maaha taxriimka sabab kalu leeyay rabiibanimada kaliya maaha rabiibanimaduna waa keena taxriimka in nabigu adeer u yaho walaalkiis uu naas la nuugay uu dhalayna waa keene markay isku xiran yihin shardiga iyo jawaabku waa goorma waa markaan jawaabku shardi kale lahayn ilaa waa markaan jawaabku uusan sabab kale lahayn ilaa shardiga maahan laakiin hadduu sabab kale leeyahay iskuma xirna hadda marka fiiri taxriimka oo gabadhaanu ay nabiga xaaraam ka tahay ma hal sabab u leeyahy maya halka sabab maa taxriimka waxa way dhowr sabab u leeyaho sabab hadda gabadhaan laba weeye taxriimkeedu rabiibanimada waa taxriim waa sabab taxriim iyo inay waxa weeyaan tahay bintu akhi akhi nabiyi salى الlahu عalيه wasalam min aradaaca na waa sabab kale marka sidaas weeye waaya marka cibaaradii muxribiinta ma keenayn labadaas macno fainahaa cibaarada muxribiintu laa tadamanuhuma laa tatadamanuhumaa laa tatadamanuhumaa labada macno ma koobsaydo labada macno ma keenaydo ee miday keenayda oo waxay keenaydaa haddii shardigu reebtoonaado jawaabkuna waa reebtoonaana intaasay keenaya kaliya macnihii koobaad oo low halkaasaan uga baxnay lowna meeqa macnaan ka rabnaa shan macnihii koodaa ka baxnay macno aad u macaan weeye aad in loo fahmo kaliya u baahan Ah. xoogaa in la fahmo kali u baahanya macnihiisun mucaqad ma wada ahan waxoogaa adagya maahana mucaqad maaha aan is leeyahy di aad loogu fiirsado si fiicana loo fahmi karaa lagu celceliyo waana masale aan laga maarmin oo nusuustiyaa ku xihan fahamkeedii alwaju taani midii oo moogtahay an icbudullah rabbi wa rabakum icraab un iska mushkila iska eed maahan macna kuma xirnayn ayada ah. macnaheedu iska waadix sideeda kale ay iska aheed laakiin sidaan hadii loo arabo sidaan dhibkaan ama yimaada waxoogaa ishkaalaabaa iskaga soo arori laakiin tan nusuusa kaaga xihan ah, hadhow beri haddaadan macnaha fahmin adoo dhahaya lagu arkaa waxa weya low lam takun rabiibatii maa xalat lii walaakin xalat lii eber aad keena siro wlwejhu haani wejka labeeya wejkaasoo min awjuhi low low awjuhdeeda ka mida macnaha labaad oo low tusto oo macaanida low ka mid ah wey wاlwجه ثاني matnigan marka hore inaan laqbayno waa sax wey dariiqadaydu saas aheed waa ثaaniي wejka labeeya an takuna low waa inay noqoto xarفa shardin shardi xarafkiis shardigaasoo fi lmustaqbali ahaaday xarfa shardin waa inay noqoto shardigaasoo fi lmustaqbali ahaaday xarafkaasoo muraadifan fangela lin ashardiya intii shardiyada aheed xarfu shardi oo in la mid marka macnaheedu waa maxe waa xarfun yadulu calىa tacliiqi xusuuli maضmuuni اjazaa bxusuuli maضmuuni shardi fi lmustaqbal waa xaraf tusaa madmuunka jazaha waa jawaabka macnihiisa soo xasilidiisa in lagu xiro shardiga macnihiisa soo xasilidiisa zamanka soo socdana laiskula xiro ah, tii horeta waxay lowdii hore macnaheedii koobaad maadi in laiskula xiro wakti tegey in laiskula xiro tanna waa wakti soo socdo in laiskula xiro sidaasay u kala duwan yihin waani wajka labeeya an takuuna low waa inay noqoto xarfa shardin xarfu shardigaasoo filmustaqbali ahaaday xarafkaasoo muraadifan fangelaya oo la macnaa wey ay isku macno yihiin lin ashardiya ilaa laakine waxay uga duwantah intii lowdaanu intu waa adawaatu shardi oo jaazima lowduna waa adawaatu shardi khayru jaazima intaasuu kala duwayn markaasuu ku yidhi ilaa laakini annahaa lowdu laa tajzimu wax ma jasmido wadaalika tusaalihiina ka qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale ilaa uu ku qowlay walyaksha ha ka baqeen aladiina dadka low tarakuu hadday hadda kadib ka tagaan ha low tarakuu hadday ka tagaan hadday hadda kahor ka tegi lahayen maahan dadkaa la hadla waa dad nool qur-aanku dad dhintay miyuu la hadla maya waa dad aan weli teginoo nool tegidda waxaa looga jeeda dhimashada dad hadhow markay ka tegi rabaan oo caruur daciifa low tarakuu min khalfim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim marka low tarakuu hadday hadda kadib ka tagaan wa waa mustaqbal ficilka maadiga ayadaa mustaqbal u bedeshay in shardiyaa hadday gasho ficil maadiya maxan wuxuu noqonaa wain cudtum macnaheed waxay tahay hadda kadib haddaad dembigii u laabataan wain cudtum haddaad dembigii hadda kadib u laabataan cudna anaguna ciqaabkeen u laabayna haddana markaa ciqaabayna ilahay leey marka sida inta shardiyada markay gasho maadiga ay mustaqbal uga dhigaydo tanuna lowdan waa lamid mustaqbalay ka dhigay ficilka ay gasho intii ay kala mid tahay halkaas waxay uga duwan tahay wax ma jasmido ay in tarakuu fiiri wuxuu kutusaa tarakuuda maadi weeye haddeer laakiin maxay la mid tahay iyadoo in shardiyaa la gelshay oo mustaqbal wey macnuhu ey in taraku in taraku wuxuu ku fasira lowda ey shaarafuuna ey shaarafu hadday ku dhowaadaan an yatrukuu inay ka tagaan wuxuu ku fasiraa in waxa weya khidaabkan dad nool lala hadlaa oo laleeyahay marka aad dhima rabtaan aad cabsa Ah, haddaad caruur daciifa ka tagtaan ama la dhaca hantidoodii la cuna ah, ama la dulmiya ilaah u naxariis caruurtii waa cabso lahayde marka ee maaha intaad hadda ka hortegey ee qofku markuu dhinto maahan markuu cabso caruurta u cabsanaa ee waa markuu geerida ku dhowaado ey intaraku haddaad tagtaan ey shaarafu haddaad ku dhowaataan ah, ey shaarafu waa markay ku dhowaadaan an yatruku inay tagaan waa markay mowdku u yimaado dadka markaasuu caruurtii u cabsanaa oo isle yaa wax u qabana iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi walow taltaqiya hadday kulanto maan hadda kahor hadday kulmi laheed walow taltaqiya hadday kulanto asdaa'unaa sawdyaalkeenna sawdgebiga marka aad hadasho codka kaa daba hadlaaya kaas weeye sadaagu kaas xaa la yidhaahdaa sawdgebiyaan idha anugu maxaa jira jabaq midkaas wey jabaqdaas laftirkeeda wey soo ma jeedid sawdgem yahayd meesha guri dheer iyo haddaad agtiisa ka hadasho waa kaa soo dabcin intii aad tiri kaas wey sadaagu walow taltaqii hadday kulmi laheeduu yidhi ninkaanu asdaaunaa sawdke sawdyaalkeenna sawdka oo maarata soo noqnoqona weeye bacda mowtina dhimashadeenna ka gadaal hadday kulmi laheed wlxaal min duuni ramseyna aniga iyo gabadhaan jeclahay labadeenna qabri sokodooda uu ku sugan yahay min alardi dhulka xaalu ka mid yahay sabsabun bahgooy ah, iyadoo dhuldhe oo bahgooya labada qabri ay u dhaxaydo markay qabriga ka hadasho anna waa jibi lah leey ah, ladalla sada sawti wain kuntu rimatan lisawti sada leyla tahashu wayadrabu uu leeyahy wuxuu noqon lahaa ya yahashu wuxuu leeyahay sawdgebaygayga codkaa soo noqnoqona wuxuu noqon lahaa aan noqodo qof baaliyoobo inta waa hore dhintay ciiddu cuntayba aan iska ahaado laakiin sawdkeeda marka aan maqlo waa nashaadi lahaayo aniga dhan wuxuu leeyahay farxad ayaan muuji lahaa Ah, mid u riyaaqay hashuda waa u riyaaqi lahaa wy ah, waa u riyaaqi lahaayu leey anoo xataa lafahaygii baaliyoobeen carrada cuntay ah, codkeeda markaan maqlo aan aniga dham u riyaaqi lahaayu leey waa iska been jacayl iyo waxaas war kama hayo qof meeshaas galay hawl kalaa u taallo weyn walow taltaqidaas wey hadda maxadshaahidku walow taltaqi hadday kulanto weeye asdaa-unaa sawdyaalkeenna bacda mowtina dhimashadeena ka gadaa sharaxa bal fiiri walwejhu wejka wejka ahaani labeeya min awjuhi low low macaanideeda xaaluu ka mid yahay an takuuna lowdi waa inay noqoto xarfa shardin xarfu shardigaasoo filmustaqbali mustaqbalka ahday fiiri xaashiyada xarfu shardi mustaqbal waxaa loola jeedaa ey xarfun yadullu calaa tacliiqi xusuuli madmuuni اljazaa jazaha macnihiisa soo xasilidiisuu ku xidhaa xarafkaanu bixusuuli madmuuni shardi shardiga macnihiisa soo xasilidiisa fi mustaqbali waktiga mustaqbalkahuna iskula xidha wakti soo socda ayuu iskula xidha saas weeye xarafkaasoo muraadifan fangala lin ashardiyati xarafka xarafkan muraadif u yahay waa isku macno weeye intii ashardiyati shardiga loo nisbeeyey laakiin farqiga udhaxeeya lowda iyo inta ilaa anahaa ey lowdii laa tajzimu wax ma jasmido cala almashhuuri qowlka la caanbixiyey wadalika kaasuna ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisaoo kale ilaah uu ku qowlay walyakshaha ka baqeen aladiina dadka low tarakuwa hadday ka tagaan min khalfihim gadaalkooda hadday uga tagaan markay dhintaan duriyatan caruur hadday uga tagaan caruurtaasoo dicaafan tabarya waa sakiiro aan xoog lahayn shaqaysan karin khaafu u baqaya calayhim korkooda marka macnaha mawdku u yimaado cabsanaya caruurta maalkooda ama la dhacaa dadka aad uga tagtay ama inta cunaan caruurtii agoontii xoolala'aan noqdaan falow low hunaa halkan shardiyatun waa mid shardi loo nisbeeyey shardiyadaasoo bimansilati in ah ey in tarakuu hadday tagaan ey shaarafuu maahan markay naftu ka baxdo shaarafuu markay u dhowaadaan mawdka waqaarabuu ay u dhowaadaan waa cadfu cadfu tafsiira la yidhahdaa cadfu tafsiir waa isku macna labada kelimo shaarafuu iyo qaarabuu qaarabuu markay u dhowaadaan an yatruku inay tagaan wa inamaa wax kale maahan ixtaaja waa u baahday shiiku ila tafsiir haani tafsiirka labaad ibnu hishaam tafsiirka labaadoo ah shaarafu waa uu u baahday tarakuda maaha ee waa shaarafu midka labaad tafsiirkaas wuu u baahday wa inamaa wax kale maahan ixtaaja waa u baahday ila tafsiiri tafsiirka ahaani labeeya sababtoo ah lianna alkhitaaba hadalkan lilawsiyaa dadkii loo dardaarmay agoonta maalkooda dadkaasna uu ku wajahanya lanna alkhiaaba khiaabkan lilawsiyaai dadkii loo dardaarmo u sugnaaday oo dadka aayaddan ula hadlaa waa dadka agoonta looga tegey aw liman u sugnaaday yaxduruuna u imaanaya almusii qofka dardaarmaa xaalata alisa xaaladda dardaaranka oo caruurtiisa maamulkooda caruurtiisa maamulkooda marka uu ka dardaarmaa dadka u imaanaya dadkaasa lala hadlaya oo leeyahay ilaahay uga cabsada caruurtaas xaqooda ilaaliya sida idinkaba haddii mawtku idin yimaado caruurtiina aad ugu cabsa lahaydeen saasoo kale u xisaabtama saasaa laleeyahy wainama marka maxaa loo leeya marka mawtka u yimaado markay dhintaan ilaa waxaa weya low taraku weeye tarkiguna waa dhimashadii maa la yidhahdo markaad dhimataan kadib aad cabso lahaydeen maa la yidhaahdo wuxuu ku yidhi wainamaa wax kale ma ahan yatawajahu lkhidaabu khidaabku wuxuu ku wajahan yahay ilayhim awsiyada qabla tarki intaysan tegin liannahum awsiyada bacdahu bacda tarki tegidda ka gadaal amwaatun waa dad dhintay ah, dad dhintayna qur-aanku lama hadlo ah. qaalahu hadalkaas waxaa yidhi almusanifu fi lmuqni ayuu ku yidhi iyo wanaxwi qowli shaaciri wa huwa shaacirkaanu tawbatu saaxibulleyla waa ninka la dhihi jiray tawba saaxibulleyla gabadhii laylo la dhihi jiray saaxiibkeed alakhyaliya layla alakhyaliya waa iyada sifadeed walow taltaqi wuxuu yidhi walow taltaqi hadday kulanto dheh hadday kulmi laheed maan hadda kahor ah, hadda waa adduunay wada joogaan marka aakiro in lagu kulmu ka hadlaa walow taltaqi hadday kulanto asdaauna sawdgebiyaalkayaga bacda mowtina dhimashadeenna ka gadaal walxaalna ay kulanto min duni ramsayna ramsun waa qabru waa qabriga ramsayna waa taniya marka ramsaani u ah waa la taniyey xaalatu waxa weyn jarna waa joogaa duni mudaaf ramsi mudaaf ilayhi waay ya-daasaa lagu jaraa min duni ramsayna labadeenna qabri ka sokay xaal u ahaaday min alardi marka min duni jaar majruurku waa khabar muqadama sabsabun na waa mubtada muaqara ah, sabsabku waa dhulka bahgooyada dhulka cidlada oo aan wax degan lahayn lama degaanka saxraha lama degaanka wey sabsabku waa mubtada muaqara min alardina sabsabkaa laga xaalayna oo qaacidadii weye idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan ah, idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan marka mubtadaha oo sabsab ah iyo qadarkiisa oo min duuni jaarmjuurka ah ayaa sdaa-uda laga xaalayna jumladaasaa laga xaalayna asdaa u oo faacilkii taltaqi ah walow taltaqi hadday kulanto asdaa-una sawdyaalkayaga bacda mowtina dhimashadeena ka gadaal walxaalna ay kulanto min duuni ramsayna labadeenna qabri ka sokay uu ahaaday min alardi dhulka xaal uu ka mid yahay sabsabun bahgooyo la dalla wuxuu noqo lahaa sadaa sawti xashiyadu beydka ka dambeeyay beydka ka dambeeya oo jawaabka lowdeedii ku jirtaba lowda dhanba jawaabkeedii beydka dambe wey ladalla wuxuu noqo lahaa sadaa sawtii codkayga sawdgebigiisu wain kuntu aanba ahaado rimatan mid baaliyoobay oo baaba'ay oo caradu cuntay rimatan mid baaliyoobay mid baaba'ay oo caradu laqdayba aan ahaado ee wuxuu noqon lahaa yahashu mid u riyaaqa wayadrabu ku farxa lisawti sada leyla leyla codkeeda sawdgebigiisa waa u riyaaqi laha aniga ladalla wuxuu noqon lahaa sadaa sawti codkayga sawdgebigiisu wain kuntu aanba ahaadee rimatan mid baariyoobay yahashu mid u riyaaqa wayadrabu ku farxa lisawti sada leyla leyla sawd gebigeeda marka maxalshaadku had waa lowdi oo mustaqbal macnaheedu uu yahay waa in taltaqi hadduu kutusaa in macnuhu mustaqbal yahay waa e, waa in taltaqi hadday kulanto wey taas in taltaqi muxuu nagu tusay inay lowda macnaheedu yahay mustaqbal wa ihbaatulyaa muxuu nagu tusaa inaysan waxba jasmi karin lowda ah, ilaa firi walow taltaqi taltaqi waa ficil oo ya ay u dambaydo haddii la jasmi lahaa maxaa la dhihi lahaa taltai ah, ya-da la xadfi lahaa inaysan jasayni kutusa markaasuu ku yidhi wa ihbaatulya ya-da la sugideedu daliilu wuxuu tusaa alaa ana low calaa ana low gayru jaasimatin inaysan waxba jasmayn wazacama qowmun qola waxay ku andacoodeen ana aljasma jasmo bihaa low wax lagu jasmiyaa luqatun luqa weeye mutaritatun oo qiyaasowday luqa qiyaasa weeye wakasahu jasmaha u celi huda wakasahu jasmaha wuxuu ku gaar yeelay ibnu shajariy shiiqa la yidhaah bishicri wuxuu hi lowdu markay gabay ku jirto markaasay wax jasmida gabay iyada ku jirto waa tanaxna ma jasmi marka waa iska zaxmi weya waxba macnaa ma waxba macnaa ma alwaju thalith wejka saddexeeya waa macnaha oo waxa wey saddexaad macnihii labaad waa noo dhammaado waa low oo shardiya ah oo laakiin macnaheedu uu mustaqbal yahay tii horena low shardiyaa oo macnaheedu maadi yahay ay kala ahaayeen ahaali wejkay saddexeeya an takuuna waa inay noqoto xarfan xaraf xarafkoo masderiyan master loo nisbeeyey xarafkoo muraadifan fangala oo la macno ah lian anti oo masderiyadaheedo ficilka mubaaricnasmi jirtay laakiin xuu uga duwan yahay ilaa laakini annahaa lowdu laa tansib ayado waxma nasido dhinacna waa kala mid inta shardiyadaasoo dhinac kala mid ma ahayn maxay kala mid aheed macnaha oo mustaqbalkaa maxayna uga duneed inaysan waxba jesmin haddana anta waxay kula mid tahay middan masderiyadaahu in masder laga dhalaaliyo meeshay gasho maxayna uga duwan tahay ficilka ka dambe inaysan nasbin ahaali macnaha sadexeeya an takuuna low waa inay noqoto xarفan xarف xarafkoo masdira masder loo nisbeeyey xarafkoo muraadifan fangala lan ilaa laakin annahaa lowdu laa tansibu wax ma nasbido wa akaru wuquucihaa dhicitaankeeda ugu badan wa akaru wuquucihaa dhicitaankeeda ugu badan bacda wadda wadda ka gadaalu ahaaday naxwu wadduu waxay jeclaadeen gaaladu low tudhinu inaad soo dabacdo diinaha la walaaleeyo diinaha in la walaaleeyo laisku jiido oo aad soo dabcdo xoogaa xagjirnimada iyo gaalnacaybka iyo shiddadaas aad ka soo tagto oo waxa ayaguna ay soo dabcaan muslim iyo gaal walaalo noqdaan gaalo saasay rabeena ilah leeyahy waduu gaala waxay jeclaadeen low tudhinu ey idhanaka arki doona asagu siduu u awilo laakiin sawaabku waa kaas wadu ilaa faacilka lagaa rabaa masdarun mudaafun ilaa faacili waa inaad keentaa waduu gaala waxay jeclaadeen low tudhinu y idhaanaka dabcidaada aad soo dabcdo maqaarka haddii subag lagu shubo oo aada muddo u ku jiro soo dabci ma maqaarku waa jilca ah, xoogaa qaabkaasoo kale inaad noqoto wax un angegan oo qalalan oo iskaga dhegan diin oo aan xaggii xagga ka aadayn lama raba leyi ah, waa mitid waa asal kaasoo kale lama rabin weligeed gaale ma rabin ilaahay unbaa laga raba agtiisa waduu gaala waxay jeclaadeen low tudhinu y idhaanaka dabcidaada oo fa yudhinuuna ayagona soo dabcayaan markaas ah, way soo dabcayaan meel dhaxaa la iskugu keena oo gaalnimo ah ilaa islaamka meel laga durko soomaalida waxay yidhahdeen maqaar sagaaro iiga kac maahan iiga sika ma galo sagaar haddii maqaar laga soo bixiyo ah, ood ku fadhido aranio iiga siko suurtagal miya islaamka xoogaa dhanka gaaladan u durkaa islaamnimadeediina waa haystaa ma jirto ama waad gahalowda ilaa gaalo raalli gornay kaa noqeen walan tardaa canka alyahuuda walanasaara xataa tattabica milata soo ma jeedin miladooda markaad racday raalli kaa noqeen marka maraad miladoodii raacday ma islaamnimaad haysataa marka maqaar sagaaro iiga durug ma galaa layidhi iiga kac maahan islaamnimo gaalo xaggeedan aadayaa ayagaan u dhowaanayaa diintan qayb ka tegayaa waxaan ku addeecayaa diinta in qayb laga tago diintiina waa haysanayaa maya ilahay agtiisa kama taasu kama gadmaydo meelaha ugu badanay dhacdaa maadada wadda oo ficil maadiya iyo mudaariceedo yawadu ah halkaasay dhacdaa lowda masderiyada meelaha ugu badan waduu low tudhinu waduu idhaanaka waa kaasaa ah, wadada mafcuulkeediya laga dhalaalina meesha masdera laga dhalaalina waa taasaa ow yawadu ay dhacdaa gadaalkeeda wadu gadaalkeeday dhacdaa ow yawadu oo mudaariciya naxw ah naxwu yawaddu wuxuu jecel yahay axaduhum gaaladii mid ka mida ah. loo yucamaru tacmiirahu dheh masderka waxaad u idaafayda faacilkii tacmiirahu la cumrisiintiisuu jecel yahay alfa sanatin oo cimri loo siiyo saasaa ilaa aakiro wax uga horeeyo oo kayra inaysan jirin waa ogya asba saasuu jecel marka lowdii waa taasaa masderiyada ahayd meelaha ugu badan dhacda wa akaruhum wa akaruhum culummada intooda badan nuxaada laa yuhbitu sugima haadal qisma qismigan oo ah low masderiya low masderiya ilaa haddii la yidhaha lowdii waa masderiya waana shardiya waxay noqonaydaa low meesha lagu arko waa xaraf mushtarak mushtarak waxaa la ydhaha lafdi laba macne ama ka badan aqbali kara oon u kala sokayn haddii la yidhaha shardiyana waa noqotaa masderiyana waa noqotaa ishtiraaga imaana اshtiragaasay ah, ka cararayn marka ah, ilaa alfaadda waxa weeyaan dee usuulkaad insha allahu ku arki doontaane alfaadda mujmalka la yidhaahdo macnaheedu waxay tahay lafdigan waa mujmal marka lagu yidhahdo lafdigu waa mushtarak laba macno ama ka badan u tusaa waana u suman yihin macaanidaas ah, hadda man meeshan ku aragno meeqa macnay iska leeda afaray leeda afartan oo u suman yihin mid gaar ule male waa inaad fiiridaa mantaanu midda ay mushtarak weeye waa lafdi mushtaraga waa inaad fiirida ah, laakiin lafdigu hadduu hal macno iska leey soo uma jeedin hadda fiiri hal macno maxaa le maxaa ka mid a alfaadda hal macno leh maxaa ka mid a qadu iyo cawdu meeshaan ku aragna halkii macnaan u ag taagnaanayna ha halkii macnaan ag taagnaanayna wax baarisa naga uma uma bahmin halkaas macnay tuseen meel alle mesha ku aragno laakiin man aan aragna afartii macno miday tahay waa inaad fiirida marka lowdan waxay ka cararayaan inay mushtaq noqoto waana tahayba markaasay idhahdeen low masderiya ma jirto low masderiya ma jirto laakiin sawaabku waa inay jirto wey wa akaruhum nuxaadda inta ugu badan laa yuhbitu sugma haada alqisma qaybtan oo low masderiye ah wayukhariju ee wuxuu ku fasiraa aayadaha wayukhariju wuxuu ku fasiraa alaayata aayadda iyo wanaxwaha wixii lamida ah calىa xadfi mafcuuli ficli ficilka maxduufkiisa in la xadfay qablahaa lowda ka hor xaalu ficil ku sugay hadda ma og tahay lowda masder ka dhalaalaynaya waxa ka dambeeya markaasaan ficilka mafcuulkiisa ka dhigayn wdu low tudhinu wdu idhaanaka ywdu axaduhum ywdu axaduhum yawdu axaduhum low yucamar yawadu axaduhum tacmiirahu iiri tacmiirahu lowda waxaan kadhig ka dalaalaynaya waxa ka dambeeya mafcuul bihigi ficilka ka horeeya ayaa waxay leeyihin ficilka ka horreya mafcuulkiisi waa maxduuf saasay leeyihin waxaanu maxduufa is ay daba dhigayaan laakiin waxaas maxduufa laysma daba dhigo wuxuu yidhi waljawaabu jawaabku wuxuu yahay wljawaab iyo waxadfi ljawaabe dhe wjawaabi sowma jeedo waxay ku cadfan tahay calaa xadfi wa akaruhum nuxaadda intooda ugu badan laa yuhbitu sugi maa haadal qisma qismigan oo low masteriya ah wa yukhariju aaya aayadda wuxuu ku awila iyo wanaxwa aayaddaas wixii la mida ah. calaa xadfi mafcuulilficli ficilka mafcuulkiisa in la xadfay qablahaa lowda ka hor xaalu ku sugnaaday iyo wel jawaabi waa xadfi ljawaabi jawaabka in la xadfay bacdaha lowga ka gada low shardiyaha ka dhigaya marka waxaa la leey aawo ficilka ka horeeya lowda mafcuulkeedii waa maxduuf hadday shardiya tahay aawo jawaabkeedii waa maxduuf ay leeyihin waxaasoo xadafay wada sheegaya si ay lowdii shardiya uga dhigaan ah. marka ficilka ka horeeya mafcuulkiisina waa la xadfay lowduna waa shardiya jawaabkeedu waa la xadfay ay leeyihin waa kan ta'wiilkii waxay ey yawadu wuxuu jecel yahay axaduhum mid kamida ah, atacmiira cimrisiin tacmiirahu a ah, ka fiican tacmiirahu la cumrisiintiisa ah. waaya tacmiirahu low yucamar ficilka miya majhuul ahaa marka markaasoo kale waxaa loo idaafaynaa waxa weeye naa'ib faacilkii weeye naa'ib faacilkia loo loo idaafaynaa tacmiirahu asaga la cumrisiintiisa la leeyay ah, asaga la cumrisiintiisa saasaa la leeyay wuxuu yidhi ywadu xadum qofkood wuxuu jecel yahay atacmiira cumrisiin loo yucamaru haddii la cumri siiyo alfa sanati kun sano lasarahu qofka waa oo axadka iyaga ka mida waa farxad gelina daalika tacmiirkaas waxaasoo dhamaa xadfanay leeyihi loo yucamaru soo ma ahayn alfa sanatin waxaa xadfanay lasarahu qofkaas waxaa farxad gelina daalika tacmiirkaas iyo cumrisiintaas alwجه الثالث wejka sadexeeya wejkaasoo min awjuhi low low awjuhdeeda ka mid a an takuuna lowdi waa inay noqoto xarفan xarف xarafkoo masderiyan masder loo nisbeeyey oo macnaha lowda iyo waxa ka dambeeya aa masder lagu dhalaalina ey muawalan mid la awilayo maca silati siladiisu waa ficilka ka dambeeya muawalan mid lagu awila maca silatihi siladiisa la jirkiisa bimasderin xarafko xarfantii ka sife xarafkoo muraadifan la macnaa lian almasderiyati anti masderiyadaheed la macnaa anti masderiyadaheed la macnaa ilaa laakini annahaa ay lowda laa tansibu wax ma nasbido kamaa tansibu an sida antu ficilka u nasbi jirtay wa agaru wuquucihaa lowda dhicideeda ugu badan bacda wadda ayay ahaatay naxwu waddu gaala waxay jeclaadeen low tudhinu idhaanaka dabcidaada fa yudhinuuna markaasay kuu soo dabcayaan markaad adigu diinka ka tagto markaasay gaaladu ku jeclaanayaan waa qof qunyar socoda war waa qof oo iska eh, saaxibu silmi ah waa qof caalamka la noolaa kara saasay ku leein aaday ku ammaanayaan waduu gaalo waxay jeclaadeen alidhaana isagu saasuu yidhi masderkii keliyuu keenay ashana laakiin ciwadka ah oo bedel ah faacilkii alidhaana marka laakiin inuu faacilka sheego asha iska daaya ka sii fiicneen oo u idhaanaka o bacda yawadu ayuu dhaca naxwu yawadu axaduhum gaalada mid ka mida wuxuu jecel yahay low yucamaru tacmiirahu la cumrisiintiisa saasuu jecel yahay tacmiirahu ey atacmiira u yihi lacnudsiintiisa mudaafileyhi waa xadficaalw ka soo bedel qaatay waa min alqaliili waxaa ka mid a ah, ilaa waxaan idhi akaru wuquucihaa nin mabta meelaha ugu badanay dhacdaa waa bacda wadda iyo bacda yowadu haddii lagu yidhi meelaha ugu badan meelo kale dhacdaa jira marka oo aan bacda wadda ahayn oo bacda yowadu aan ahayn meelo ay si yar u dhacdaa jira kuwii kuu sheega wuxuu ku yidhi waa min alqaliili waxaa ka mid a ah qowlu qutayla qutayla ninkii la dhihi jiray hadalkii uu ku yidhi linabiy nabiga salى اllahu calayh wasalam oo ku yidhi ma shay muxuu yahay kaana daraka uu kugu dhibayo low mananta haddaad galladaysato maada istifaamiye ka dhig kaanana zaa'ida ka dhig dara waa icl daraka waa ficil iyo faacil low mananta lowdu waa xarfu masder mananta ficil iyo faacil masderka laga dhalaalinayo faacilkii dara ah masderka laga dhalaalinaa a ah faacilkii dara ah ma muxuu yahay kaana daraka mid ku dhibaa low mananta haddaad galladaysato wa rubamaa waxaa la arkaa haddii lagu dhibay nabiga suubanow oo gaaladu ay ku dhibeen wa rubamaa waxaa la arkaa manna inuu gallabaysto wax bixiyo alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa walxaal huwa asaguna u wax bixiyo maqiidun kula laciilay uu yahay almuxnaqu ee la carageliyey laba isim mafcuul weeye almaqiid waa mid la ciilay cil laga dharjiyey qofku waxa weeyaan dhalinyarada ee sharafta badan iyadoo la ciilay cil laga dharjiyey la carageliyey dhib badan loo geystay uu iska saamaxaa manad iyo galladna dadka u galaa markaa saas ma iska yeesh ma shay muxuu yahay kaana daraka kan ku dhiba uu yahay ma shay muxuu yahay kaana kaana daraka dhibidda dhibid dhibidda uu ku dhibaya uu yahay low mananta mannuka Ah, low mananta masderka laga dhalaaliya faacilkii bara ah isagaa noo dhalaalin low mananta manuka gallabaysigaaga muxuu kaa dhibaa wa rubamaa waxaa la arkaa man alfataa wiilka dhallinyarada inuu gallabaysto walxaalna uu galladaysto isagu wax bixiyo huwa asaga almaqiidu kula xilay uu yahay almuxnaqu ee la carageliyo o isku mid ey manuka low mananta masderkii uu ka dhalayo wey waana faacilka dara wa wuquucu low lowdu ciddeeda masderiyatan xaalay tahay qaala bihi in low masderiye noqoto qaala bihi waxaa yidhi alfara yaxya ibnu siyaadaa yidhi wlfarisiyu abu cali farisiyaa yidhi wtabriiziyu tabriizi oo ah yaxya ibnu muxamed ibn اxasan ibn اkhadiib tabriizi ninkaasaa yidhi wa abulbaqa alcukburi ayaa yidhi wbnu maalik ina maaligaa yidhi min anaxwiyiina xaalo ay ka mid yihiin culammada aan sheegnay naxwoley وaكثarهm نaxwoleyda inta ugu badan laa yuثbitu sugi maa haada qisma qismigan wahuwa qismiga uusan sugayno wuquucu low low dhicideeda weeye masderiyatan xaalay tahay mxuu diida wuxuu u diidayaa xadaran لأجلi xadar ka digtoonaansho uu ka digtoonaana aarku min alاshتiraaki lafdigu inuu mushtarak noqdo min alاshتiraaki wadaagsiyo lafdigan macaani badan inay wadaagsato oo lafdigu mushtarak uu noqdo kaasuu ka digtoon wayukhariju aaya aayadda wuxuu ku awilaa aayadda aaniya ee labayda aayadda labaad iyo wanaxwahaa wax alla wixii la mid ah calىa xadfi mafcuulificli ficilka mafcuulkiisi in la xadfay aladii ficilka qablaha lowda horteeda ku sugan wa huwa ficilku yawadu weeye iyo waa xadfu ljawaabi waxa weya ficilka mafcuulkiisi waa la xadfi jawaabkiina waa la xadfi badahaa lowda gadaalkeeda xaalu jawaabku yahay marka ficilka ka horay mafcuulkiisiina waa la cadfay jawaabkii lowda lowdu waa shardiyo leyihin ayagu jawaabkeediina lowda gadaalkeeda laga xadfay lowda gadaalkeeda wa xadfijawaab iyo jawaabka xadafkiisa bacdahaa lowda gadaalkeeda xaalu ku sugan yahay jawaabku ah. lowda ka gadaal aa jawaabkii laga xadfay waaba kan marka yawadu wuxuu jecel yahay axadum gaalada mid ka mid ah atacmiira waa kan mafcuulka cadsanaa cumrisiin oo la cumri siiyo haye low yucamaru haddii la cumri sii lahaa alfa sanatin jawaabkii lowdaa la rabaa hadday shardiya tahay lasarahu axadka waxaa farxad gelinaa daalika cumrisiinta sarahu lasarahu daalikana waa jawaabkii lowda oo lowda gadaalkeeda ka xadfanaa wuxuu yidhi waxa wey khaalid ibn cabdillaah walaa yakfaa ma qarsoona ma fii hada taqdiiri taqdiirkan waxaa ku sugan oo min kasrati اlxadfi xadafka badnaashadiisa badana waa xadfan intaasoo maxaa ku qasba alaslu waxa weya cadam اlxadf wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mxamed